la dulmiyey baa imaam ah isagoo baanan ogol lahoon ictiraafsannahay isagii haddii la diidana yar oo uu dhalay baan haynaa uu soo dhuumiyey sheekadaaswasmsheecada sheeko ku badan wey ninkaama yari ku dhinta amaan ilmo ka tegin in qolada calanka qaadaysaay ay ku gabato midow dhalay oon la ogeyn baa jiroo la dhuumiyey arrin badan wey adbana u dhacda si kastaba ha noqotee nimankaasi waxaa jiray nin nin aada u adag ahaa oo xasan ibni sabaax la dhihi jiray oo xilligii odaygii mustansir billaahi uu noolaa u yimid oo isaguu ijaaso siiyey oo yiri aaggaa ismaaciiliyada iyada dhinacaa iiraan iyo afghanistaan xuduudkeeda adigaa nooga madaxa ilaan xuduudda iiraan dhinaca afghanistan lay la leedahay ilaa hadda nimanka ismaaciiliyada ku xoog badan waa kuwii la qabqaban jiray iraan ay u gurmin jirtay safaarada ka dhex furan jirtay adhaaso garanaysan taaliban waabay joogtay kuwa raaskoodu halkaa ku haray wlahi hadda ismaaciiliyada nimankii sidaas ahaa xasan ibni sabaax ahaa markay intii kale isu dhiibeen almustacdiyo wiilkii yaraa isaguu ku gacansayray oo uu diiday dowlad gaaruu samaystay aagaasuu ka talinayay nin gacan kuula uu ahaayo ilaa idinkii ka hor yimaadaba madaxa goyn jiray marka haddaba shaam qayb ka mid oo ah dimashaq agagaarkeeda ilaa dhinaca iiraan qayb ka mida ah.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 muxuu leeyahay aniga wuxuu yidhi daahirka marka la eegana muxamedkeeyaa basrag baa ay dhalay dhabta markii la dabagalana nasaar ibn lmustasir bilaahi baa aabbahay dhalay markii daahirka la eego hooyadii dhashay iyo ninkii qabayna waa muxamedkeeyaa basrag hooye markii runta biyaha laga abuuray la eegana waa nazaar ibn lmuntasir bilahi ibniisa wax lagaa horay fastahafa qawmuhu faataacuun soomaa qiyaalada inaa dhacday hadday ka rabayeen taa maxay sheegi isagii markuu geeriyooday wiil uu dhalow maxamed athani la yidhaahdo ilan isaga aabihii xasan athaanigana aabihii maxamed athani la dhihi jire maxamed la dhihi jire maxamed athani ibn alxasan athani ibni muxamed ibni kayaa basrek baa qabsaday oo shan boqol lixdan iyo kowdii ilaa lix boqol iyo toddoba ayuu hayay waa imika soddon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 iyo toban kow iyo toban sano buu ninkaana xukunka hayay ninkaasi wuu ka duwanaa aabihii awoogi caqiidadii ahayd qiyaamaa dhacday ee aabihii awoogii ay keeneen wuu baabi'iyey wuxuu yihi wax qiyaamoo dhacday lama arko wuxuuna yidhi aabbaha iyo awoogay laba gaal oo malcuunay ahaayeen laba gaal oo laba balcuunay ahaayeen kutub allaale kutubtay lahaayeenoo dhanna wuu gubay kutubtooda intuu soo ururiyo maamulka ka soo ururiyey ayuu gubay wuxuu ku dhawaaqay khilaaf alcabaasiya xiriir la soo yeeshay wuxuuna ku dhawaaqay inuu axkaamta daahirka ee islaamka ilaalinayo oo u hogaansanayaan khawaarijm shaah ninkii la dhigi jiray oo boqoradii iyo umaradii salaajiqada madaxwaana waraaq buu diray wuxuu yidhi dadkii waxaan soo celinayaa ku dhaqankii islaamka iyo islaamnimada waa dib ugu soo dabaalayaa laba gaal oo aabbahiyo awoodii ahaabaa waxaan jirin ka dhaadhiciyey dadkiina isku qasbay inay macrifaacirta bunyaan u hoggaansamaan duniyada muslimka aad buu ugu faraxday inuu kutubtaa gubo inuu aabbiya inay gaalo ahaayeen si cad ugu dhawaaqo oo qiyaamaa dhacday iyo ilaa waxaan nahay kaasaa nahay kaana waana muuqanaa kaana dhabtaa nahay iyo wixii oo dhan inuu yidhaahdo shacairka islaamka waa in la ixtiraamaa oo awogiisii labaad magaga waxoogay ka yar ahaa isaga markii geeriyooday waxaa uga dambeeyey wiiluu dhalay oo maxamed athaali la yihahdo waxay dhex wareegayaan laba magac maxamed iyo xasan maxamed aani xasan aani maxamed aali xasan aali bay isu dabamarayaan nin maxamed aali ibn alxasan aali la yihahdo hadda haddaad etoobiya tagto waxaad arkaysaa qowmiyaadka muslimiinta qaar ka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 hayay xilligaas saas darteed markii dagaalkaa uu yimid taargetka waxaa ka mid ah hoolaakoo ninkii la dhihi jiray hogaaminayey noolaha qalcadaha aadka u xooga badan ee nimanka ismaaciiliyadu ay haystaan iyaga laftoodu meelaad istraatiijiya dagaalla weeye inuu la wareego dagaallo baan baa dhex maray dhowr jeer bay isku dhaceen sii isii socday markii u dambaysay ninkii rubudiinaha uu soo diray waraaq wuxuu yidhi annaga ixtiraam gaara ah ha nala siiyo wax allaala waxaan gacanta ku hayana waan wareejin anna waan isdhiibanna waan isdhiibi ninkaasu waan isdhiibay afartan xero ciidan iyo saldhii ciidan oo uu lahaana wuu ku wareejiyey ninkii aad buu soo dhoweeyey maadaama waxa weye uu garanaya dhinaca kalena mumkinka taarkaa waxaa la socda oo la taliyo hawshaashooda ka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 idin tusi doonaa insha allahu tacaala inuu leeyahay alla lehay ninkaasoo kale gacantiibuu geystay mar haddaan geysan lahaa waa seexan lahaa murdo waan la yidhaha mar baa idin geyn doonaa insha allahu tacala waxaad waxaad moodaysaan adduunkala jiro calaa kulli xaal markay arrinkaa la heshiiyeen waxaa iyagii loo magacaabay markuu ruudiin shaha kadib midasuu dhalay shamsudiin moxamed ibni rukniddiin horshaah la yidhaahdo baa loo magacaabay isagana miduu iska jirayey barkii damana waa iska baabeen markuu ninkaa dhintay labay u qaybsameen labada qaybooday noqdeen midnana wax jiritaan lama noqonin qoyskaasay ka soo jeedaan nimanka alakhaanka la yidhahdo alakhaan ninka la yidhaahdo waxay madhab leeyihiin ama asal ahaanay ku taabtirsadaan xilligaasay u qarsoomeen iyagoo jiritaan ka dadka iska deganoo dadkaa iska shaqaysanayoo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 haa'ib muntadaro la sugayo ha noqdee isagaa la niyoonayaa loona xajinayaa ee kacbada iyo carafada loo socyo waxway masi ah waxaa ka mid ah sida uu leeyahay ibn taariikhdiisa markuu kaga sheekaynayo wuxuu leeyahy shan boqol toddobaatan iyo labadii markay ahayd buu naskan soo socduu sheegayaa wuxuu leeyahy in kharata sukaanu jabal الsamaaq fi اlaafaani wاlfusuuq waasmuu anfusahum lmutatahiriin واkhtalط الrijaaل والنisاء في xafalaati الsharaab walam ymtanic rajul can أkhtihi aw ibnatih وارتدت النساء ملابس الرجال وأعلن أحدهم بأن سنانا هو ربه xilligaa markay soo gaareen nimanka xashaashiinta oo dabayaaqadooda xilliga dhammaan doonaan wax badan ka saaran qarni kasii dhiman iyo wax lamida ah.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 ogaana baharo magaala mise waa muslimiin ilan waan soo mawdanayo agakhaan iyo islaam kala fog oo agakhaan iyo islaam ma aha bohoraduna waxay nimankaa qabeen boqolkiiba sagaashan way la qabaan ogow haddayna boqolkiiba boqol noqonin bohoradu waxay rumaysan yihiin ama guud ahaanba ismaaciiliyadu tan iyo agakhaankoodii isku dar iyo duruusto laba ilaah baa jira labada ilaah mid waxaa la yidhahdaa almubdicu alwal midna waxaa la yidhahdaa alcaqlu اlkuli waxay yidhaha almubdicu alawali wuxuuse abuuray alcaqlu اlkuli buu abuuray adduunka inta kale abuurkiisa iyo maamulkiisana alcaqlu اlkuli baa iska leh oo ambiyada abuuray oo cerkii dhulka abuuray oo risiqiyo walba bixiya oo halba gacanta ku haya almubdicu alawal ilaaha hore waxaa weeyaan bay leeyihiin midaan laba tilmaami karin laa mawjuudun walaa